asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo soddonaad ee kitaabka aaudu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب في من غرس غرسا يعني في فضل من غرس غرسا qofkii زرci beeraana waa la mid عن جابر رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم maa min muslimi yagrisu garsan ma jiro qof muslimahoo tallaal tallaalaa ilaa haddii uu jiro kaana wuxuu ahaanayaa maa ukila minhu wixii laga cunaa lahu sadaqa sadaqa uu ahaanaya wax alla wixii laga cuno ee xoole ka cunaan ama dad ka cuno ama shimbir ama qudhaanjo ama wuxuuni ka cuno sadaqu uu ahaanayaa wamaa suriqa minhu wixii laga xadaana lahu sadaqa sadaqa uu ahaanayaa wamaa akala sabcu minhu wuxuu dugaagu ka cunaana fa huwa lahu sadaqa wamaa akalat اطayr waxay shimbiruhu cunaanna fa huwa lahu sadaqa walaa yarzaأhu axadu yani laa yanqusu axadu walaa yaqudu minhu shay qofna waxba kama qaato ilaa kaana lahu sadaqa wax alla wixii laga qaato oo dhan laga cuno o dhan biridaahu wa ridaahu xayawaan insa kulli sadaqa uu ahaanaya baabu fadli lmaa bayci fadli lmaa biyaha dheeraadka ah ee dantiisa ka dheeraadka ah iibkooda can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam can bayci fadli lmaa biyaha dheeraadka ah qofka muxuu ahay xaajadiisa ka dheeraadka ah ee xooluhu ku waraabsanayay iyo isaga afkiisa uga cabayay iyo hadduu beer ku waraabsanayay iyo intaaba ka soo haraya Eh, inuu iibiyo ayuu qofku nebigu alayh salaa slam ka nahiyey ayb marka arrintaasu ma baadiyaha bay ku qaas tahay dhulka saxraha muxuaha ceelasha dadku ay ka qotan bay ku qaas tahay mise xataa magaalooyinkana waa ku jirtaa xataa magaalooyinkana waa ku jirta ma kala qaadin marka xadiidku ma kala qaadin laakiin waxay u eg tahay inay intaanu ku qaas tahay meelaha baadiyaha ah caado dadka ayna ulahayn in la biyo la iibsada ayna caado ulahayn ama kuwa magaalooyinka ah iyaga iibkoodu inuu banaan yahay baabu baabu manci fadli اlmaaءi wاlkala ilkala daaqa weeyaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam laa tamnacuu fadla اlmaa biyaha faadilka ah ee kifaayadiinna ka dheeraadka ah ha litamnacuu bihi lkala gaaq ku celisaan daraad ha manciina biyaha oo dadka ha u diidina biyaha muxuu ahaye baahidiinna ka dheeraadka ah si aad u celisaan daaqad u yani waxaa ka dhalanaya biyihii qofka dantiisa ka dheeraadka ahaa ee aan u baahnayn dadku xoolahooda inay ka waraabsadaan hadduu u diido inay dadkii marka meesha ka qaxaan oo meel biyala ay doontaan oo daaqii marka muxuu ahaye ay daaqi kari waayaan ayaa ka dhalanaysa baabu kitaabu اlwasaaya wالsadqa wالnuxl wاlcumra annuxl hiy alcaطiya siinta dadka waxa la siiyo alcumra iyaduna waa imaan doontaayo waa in qofka la yidhaha intaad nooshahay baan wax kale ku siiyey acmartuka yani acطaytuka hada muddata xayaatik kaasaa cumraa la yidhaaha ruqbaana waa jirtaa iyaduna waa iyada oo kale arqabtuka haada haddii la yidhaaho waa muxuu ahay hibo oo ku qaydan qofka intuu nool yahay shayga intaad nooshahay baan ku siiyey meesha laga yidhaaho iyo acmartuka iyo arqabtuka odhanaya marka alcumra iyo ruqba labadaas waa isla macno <clears throat> baabu اlxahi calى اlwasiya liman lahu maa yuusii fiihi qofkii wax uu dardaarmaya leh maxmaal dardaaran u suubada qofkii leh muxua gubaabada lagu gubaabiyo inuu dardaarmo oo yani dardaarankiisaana weliba hore u qoro an salim ibni cabdillaahi an salimin can ibni cumara radia allahu canhuma saalim waa ina cabdillahi cabdillahna marka waa ina cumar abbihiisu ka warinaya annahu samica rasuul اllahi salى allahu alayh wasalama qaal maa xaqu imri'in mu'min muslim ma aha qof muslima mudnaantiisu ma aha u ma aha muslimkaasoo lahu shay-un wax leh yuusii fiihi uu dardaarmayo yabiitu inuu baryo inuu baryo ma aha mudnaantiisu halaaa layaalin saddex habeen ilaa wa wasiyatuhu maktuubatun cindahu maktuuba ilaa isagoo dardaarankiisii uu qoran yahay mooyaane isagoo dardaarankiisii uu qoran yahay oo agtiisa yaalla mooyaane saddex habeen inuu baryo kuma habboono uma mudna qof muslima oo wax uu dardaarmayo leh oo maal ah inuu saddex habeen wada baryo isagoo wasiyadiisa ayna qorayn kuma habboona inuu dhimanayo intaas ma oga qaala cabdullahi bnu cumar maa marat calaya laylat mundu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala dalik hal habeen ima soo marin taniyo intaan ka maqlay rasuulka ilahay isagoo hadalkaale calayhi الsalaatu wasalaam ilaa wa cindii wasiyatii ilaa anigoo dardaarankayga agteeda u yaal mooyaane ii qoran yahay oo madaxa agtiisa u yaalla mooyaane saasuu u dabaqi jiray marka cabdullahi eh, eh, bni cumar radia allahu canhuma iyo asxaabtii nebiga radia allahu canhum nebiga alayhi salaatu wasalaam awaamirtiisa iyo waanooyinkiisa saasuu dabaqi jiray mar alla markasuu hadalkaa ka maqlayba weligay habeen ma aana seexin anoo wasiyadayda aana qorayn baabun alwasiyatu bihuluث laa yujaawis wasiyadu inaan hulث la dhaafsiinayn hulث laga badinaynin عن سعد بن أبي وقاaص رضي الله عنه قاaل عاadنيi رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجعn أشفyت منه على الموت أشفytu yعnي qaaradtu rasuulka ilaah baa isoo booqday jiro oo igu daraatay oo geeri aan qarka u gaadhay yuu iga soo booqday rasuulka ilaahay geeridaasna jiradaasna waxay wadnaxanuun wadnaha laga qabtay sacd ibn abi waqaas radi allahu canhu faqultu markaas waxaan yaa rasuula allah balaga bii min alwajaci maa tara xanuunku wuxuu iga gaaray halka aad arkayso saad arkaysuu xanuunku i hayaa wa ana duu maalin xoolana waa leeyahay walaa yarisunii imana dhaxlaysa ila ibnatun waaxidatun gabadh keliya mooyaane hal gabadh keliyu lahaa kolkaas afa atasadaqu bihuluثayi maali xoolahayga uluaankood ma sadaqaystaa yani ma dardaarmaa qaala laa maya qultu afa atasadaqu bishatrihi yani binisfihi nuski ma sadaqaystaa qaala laa ah, ah, qaala laa athuluth wاthuluthu kahiir nabigu marka isku daray intaas ku wada shatrigii intuu ka joojiyey buu wuxuu yihi maya ee eh, hulud sadaqayso huludkuna waa badan yahay ulu sadaqaysta ulukuna waa badan yahay ayb laakiin sacdi baa weydiiyey oo ulu u daadegay kolkuu eh, nuskiina u diiday uu ulu u daadegay sacdi markaasuu ulu ma sadaqaystaa kolkaasuu yidhi auluu yani auluu jaa'izun uludku waa bannaan yahay wuluu kaiir uludku wali waa badan yahay waa badan yahay waa kugu badan yahay inaad hoos uga dhigtaa fiican in laga yareeyo yaa fiican siduu muxuu ibnu wuxuu odhan jiray ibnu cabaas radi canhuma wuxuu odhan jiray wadidtu ana annaasa gaduu can اthuluث faina rasuula اllahi salى اlه alay slm qaala athuluثu kahiir thuluثku waa badan yahay buu yidhi nebigu alayh الsalatu wasalaam in dadku hoos uga dhigaan yaan jeclaan lahaa abu bakrina khumus buuba dardaarmay isagu markuu dardaarkiisa khumus buu ahaayo wuxuu yidhi muxuu ahaa ilaahay dadka mujaahidiinta markay haniimada ay helaan waa ka hulud ka qaatay marka aniguna warasadayda hulud baan ka qaadanaya ilah baa ku dayanaya marka huludka in laga yareeya baa fiican lagama sabadin karo innaka markaasuu nebigu alayh salaatu salaam cillada u sheegayaa cilladu ugu diiday maalkiisa badankiisa inuu sadaqaysto iyo nuski toona ee uludkuna weliba inuu ku badan yahay u sheegayo wuu caddaynayaa markaasu wuxuu yidhi innaka adigu an tadara inaad ka tagto warahataka dadka dhexaltooyadaada ee dhexalkaaga leh aqniyaa ah iyagoo maalqabeen ah oo dadka ka deeqtoona dadka u baahnayn ayaa khayrun ka fiican min an tadarahum inaad ka tagto caalatan iyagoo fuqara ah ytakaffafuuna الnaas yatakaffafuuna الnaasa yani yas'aluuna الnaasa alkafaaf ama yatakaffafuuna naasa dadka gacmaha u horsanaya iyagoo dadka baryootamaya oo dadka gacmaha hoos dhiganaya inaad ka tagto waxaa ka fiican inaad qanyadaadii ah, oo dadka eh, eh, warasadaadii ilmahaagii iyo ahalkaagii oo dadka ka deeqtoon inaad ka tagto ayaa ka fiican walasta tunfiqu nafaqatan tabtagii biha wajha allah xadiidka intantada walasta tunfiqu mana bixinaysid nafaqatan nafaqa ma bixinaysid tabtagii biha wajha allahi tacaala ilaahay wejigiisa aad muxuaha aad la raadinaysa yani dar ilahay aad u baxsanaysaa ma bixisid ilaa ujirta alayha ujirta biha waa laga ajirsiinayaa wax alla wixii nafaqe aad bixiso ee dar ilaahay aad u bixisaba waa laga ajir xata luqma tajcaluhaa fii fi imra'atika yani fii fami imra'atika labada fii midooda dambe waa bimacna alfam isma bimacna alfam weeyaan afka haweenaydaada xataa luqmada aada gelinayso kolay ku tahay waa laga ajirsiinaya wax alla wixii masruufka aada bixisaba ee dar ilaah u bixisaba ilah waa ka ajirsiinaya in tbtغii bha وجه الlahi daas shardi qaala sacdi baa wuxuu yihi qultu markaasa u ya rasuul الlah ukhallafu baعda aصxaabi miyaa lay reebayaa asxaabtayda ka danbow yani asxaabtaydu markay asxaabtayda oo kolkay dhintaan miyaan anigu ka hadhi doona ka dambayn doona inuu cudurkan kada ka bogsan doona buu ka fahmay markaas sacdi markuu nebigu alayه الsalaatu slaam uu yidhi wax alla wixii nafaqeaad bixisaba ilah waa ka ajrisanaya hataa luqmada aad ah, haweeneed afkeeda gelinaysana yuu ka fahmay marka inuu noolaanayo muddo dheer uu noolaanayo markaasu wuxuu yidhi asxaabtayda miyaan ka geeri dambaynayaa qaala markaasu wuxuu yidhi innaka lan tukhallaf laguma reebo fatacmala camalan tabtagii bihi wajha allahi tacaala ila sdadta bihi darajatan warifca laguma reebayo oo markaa inta lagu reebo kolka haddana aada samayso camal wanaagsan oo saalix oo dar ilahay aad u samaynayso ilaa haddaad sidaa yeeshose ilahay agtiisa darajo iyo rifcaad ka kororsanaysaa maxna waxba ku yeeli maayo haddaad jiilkaaga ka hadho oo asxaabtaada ka dambayso waxba ku yeeli maayo wax alla wixii camal saalix dar ilahay u samaysaba darajo ku korodhay weeyaan asxaabtaada haddaad ka hadho waxba ku yeelimayso walacallaka an tuqallaf waxaana suurowda in lagu reebo oo intaad cumrido asxaabtaada ka dambayso xataa yunfaca bika aqwaamun wayudara bika aakharuun ilaa qolyana lagu anfaco qolyana lagu dhibo qolyana aad eh, nafci usoo jiido qolyana darar aad usoo jiido mu'miniinta aad nafci usoo jiido mushrikiintana darar aad usoo jiido taasuna marka waa tii dhacday markay futuuxaadka ay socdeen maxay eh, futuuxaadka ciraaq xaggeeda markay ka socdeen ninkii mxu quwaadii eh, juyushta muslimiinta madaxdoodii midkood buu ahaayo waa ninkii muxuu ahay inu kisra qabsaday iwaanu kisra ku tukaday nin ku ugu horreeyey buu ahaa ninkaa markaa eh, taasay marka eh, nebiga calayh isalaatu wasalaam eh, mucjizadiisaas u kasii warramayaana markaa taasa ku dhacday muslimiintiina guul weyn buu usoo hoyiyey macrakat alqaadisiya gaaladiina dhibaato weyn buu gaadhsiiyey allaahumma amdi liasxaabii hijratahum ilaahu asxaabtayda hijradoo hijradoodii u tagsii buu leeyahay siday u hijroodeen maka ay uga hijroodeen ilaahu aynu maka dib usoo noqonin o aanu ku dhimanin aani degin walaa taruddahum calaa acqaabihim gadaashooda ilah ha u soo celinin oo hijradoodii ajrigeeda ha ka baabi'inin laakin albaa'isu sacdu bnu khawla miskiinkuise waa sacdu bnu khawla midka miskiinka isagu sacdu bnu khawla weeyaano isagu makaduu ka hijrooday buu ku dhintay markaas mxuahay isagu waa mxuahay waa hijradiis isaga waa ka baaba'day hijradiisa ajrigeeda waa ka yaraaday inta kalese ilah u tegsiya qaala sacdi baa wuxuu yihi yarfi rataa lahu rasuulu llahi sala allahu alay slam wuu calaacalay rasuulka ilaahay min an tuwufiya bimaka inuu maka ku dhintay daraaddeed buu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu ugu calaacalaya وعn بن عabاس رضي الله عنهma qاal low أن الناasa غضوu min الثuluث إlى الربع hadday dadku maxaa hoos uga dejin lahaayeen ثuluثka oo rubc hoos ugu degi lahaayeen waa tamani saasaan jeclaan lahaa buu leeyahay waxaan jeclaan lahaa haddii ay dadku ثuluثka ka yareeyaanoo hoos uga degaanoo rubca u degaan faإna rasuula الlahi salى الlه عlay slam qaal الثuluثu والثuluثu kaثيir ثuluثku waa bannaan yahay laakiin waa badan yahay buu yidhi marka in hoos looga rido baabu wasiyati الnabiy salى اllahu عalيه wasalam bikitaab illah عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما hal awsaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam qaala laa rasuulka ilaahay ma dardaarmay baa yidhi markaasuu yidhi maya ma dardaarmin marka wuxuu ka wada wax maala ma dardaarmay buu ka wada markaasuu yidhi ma dardaarmin maya qultu falima kutiba cala almuslimiina alwasiya aw falima umiruu bilwasiya labadaa midkood buu yidhi maxaa marka loogu waajibiyey muslimiinta inay dardaarmaan ama maxaa loo amray muslimiinta inay dardaarmaan adaanu nebiguba dardaarmin ayb qaala markaasu wuxuu yidhi cabdullahi bni abi awfa awsaa bikitaab illah kitaabka ilaahay buu dardaarmay yani kitaabka ilahay in la qabsado lagu dhaqmo lagu camal falo ayuu dardaarmay nebigu alayh isalaatu wasalaam kitaabka ilaahay marka keliya ma dardaarmay wasaaya fara badan buu dardaarmay oo hadhowba qaarkaad insha allah iman doonaan wufuudda sida loo qaabilayay iyo salaada iyo dadka muxuu ahay hantidooda iyo mamluukiinteeda siday ula dhaqmaayaan iyo ansaar muxuu ahay muxuu ahay in la daryeelay iyo waxyaalo sidaas oo dhowra buu dardaarmay lakiin cabdullahi ibni abu awfa wuxuu kusoo wada gabagabeeyey kulligood kitaabka ilahay in la qabsado ayuu dardaarmay mid uu su-aalayay طalxatu bnu musarifa xagga maalka ku saabsanayna marka nebigu alayh الsalaatu wasalaam dee marka maalkiisu waa u dardaarmo wuu sheegay maalkiisu wuxuu yahay buu sheegay inuu sadaqo yahay yuu horeyba u sheegay marka maal laga dhexlaayo oo marka dardaaran mudanayo oo in muxu ahayey eh, inta warasadu qaadanaysa mooyaane inta kale wax laga baxsado ma aha in maalkii nabiga alayh sala slam maal ummadiisa oo dhan ka dhaqeeyo ka dhexeeyo kulligii wada sadaqa ah ayuu ahaa marka maalkii la dhexlaayaba in barkii la dardaarma u baahda mooyaane kaas marka isagoo kulligood wada uma lahayd an caaishaةa radي allahu canha qaalat ma taraka rasuulu الlahi slى الlه عlيه وsلم dinaarا وlaa dirhma وlaa shاة وlaa bacيirا وlaa أwصىa bشhayءin rasuulka ilaahay wax maala kama tegin waxbana ma dardaarmin yani wax ma dardaarmintaas hadda waxay ka wadaa sida xadiis kaleba ku cad waxay ka wadaa yani ma khilaafada xaggeeda waxba kama dardaarmin waxay ku radinaysaa shiicadii odhanaysay nebigu alayh الsalaatu wasalaam cali buu u dardaarmay khilaafada cali buu kula dardaarmay oo wasigii rasuulka ilaahay weeyaan ay odhan jireen taasay ku radinaysaa marka ma aanu dardaarmin asalaata wamaa malakata imaanukum wuxuu yidhaha in ugu dambaysay iyadu waaba sheegaysaayo waa dardaarmay oo marka salaada iyo maxay dadku dadka mamluukiinta ay leeyihiin iyo inuu kula dardaarmay waa jirtaa laakiin xagga khilaafada wax ku saabsan ayay ka wadaa khilaafada ku saabsan nebigu alayh salaatu wasalaam ma aanu dardaarmin ay leedahay وعn عن الأسود بن يزيد رحمه الله قال ذكروا عند عائشةa رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه kاna وصيا وصيا لرasuuل اللahi صلى الله علي سلم بالخلافة يعني inuu khilaafada nebigu عalayه الصلاaةu وسلام عalي ugu dardaarmay ayay mxuu ahay ku sheegeen caaisha agteeda faqaalat markaase waxay tidhi matىa أwصىa إlayhi hadma u dardaarmay faqad kuntu musnidatahu ilaa sadrii laabtaydaan ku tiirinayay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sakaraadayay laabtaydaan ku tiirinayay aw qaalat xajrii dhinacaygaan ku tiirinayay bay tidhi fadacaa bitasti baafkiibuu dalbay inuu ku kaajabu u dalbay nebigu alayh sala slam waa loo keenay ayb falaqad inkhanasat fii rijlii infanasad nafsuhu fii rijli yani kharajat nafsuhu wa taraajaca jismuhu fii xajri hoos buu iigu soo dhacay marka naftii ka dhacday anigoo sidaa dhinaca ugu haya oo gacmaha isaguna kor u taagayo ilaahu baryaayo iyuu hoos iigu soo dhaco gacantiisiina ay dhacday wamaa shacartu annahu maat maba aanan dareemin inuu dhintayba famataa awsaa ilayhi goorma u dardaarmin anaa ugu dambeeyey qof bani aadamahoo la jooga laxadaadkii ugu dambaysay marka xaaladiisina sidaasay ahayd goormuu marka ugula dardaarmay leh baabu wasiyati الnabiyi salى اllahu عalayh waslama biikraaji اlmushrikiina min jaziirati اlcarab wa biijaazati اlwufuud waa wasiyooyinkiisi marka nebigu alayh الsalaatu wasalam waxyaabu dardaarmay in laga bixiyo mushrikiinta jaziirat اlcarab laga bixiyo oo dhul islaamiya baxda maxda ay noqoto iyo wufuudda in la siiyo jawaa-is la siiyo wufuudda imaanaysa dadka khulaafadiisa iyo ka dambeeya iyo siduu nebigu alayh salatu slam jawaa'ista u siin jiray inay u siiyaan can saciid bni jubayrin qaala qaala bnu cabaasin radia allahu canhuma ywmu ljumca wmaa ywmu lkhamiis wamaa ywmu lkhamiis sidaasuu yidhi ibnu cabbaas maalintii khamiiseed maxay tahay maalintii khamiiseed yani wax weyn baa dhacay maalintii khamiiseed uma bakaa waa ooyay ibnu cabbaas xataa balla damcuhu alxasa ilaa ilmadiisi ay ka qoysay ururaxi ka qoysay yani eh, ciiddii hoostiisa ahayd ka qoysay dhulka cidmadiis eh, ay qoysay buu ooyey faqultu markaasaan wuxuu yidhi ya bna cabbaas wamaa ywm lhamiis maalin ywm lkhamiiskaasi muxuu yahay sidaa uga oyday qaal ishtadda birasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama wajacuhu xanuunkii baa ku adkaaday nebiga alayh salatu salaam maalintii khamiista faqaala markaasu wuxuu yidhi iituunii aktub lakum kitaaban laa tadiluu bacdii iinkaana warqad aan idin qoro mxu aha warqad aydan dabadeed ayna idan lumaynin oo murtin oo dhan aan idinku cadeeyo ii keena fatanaazacuu waa doodeen nabigu agtiisa ku doodeen qaar waxay war ukeenaa nabigu waa inoo qora qaar waxay war nabigu waa xanuunsanaya qaar waxay dhahaan kitaabka ilaahay baa nagu fila waa ismoormeen marka wamaa yanbagii cinda nabiyin tanaazuc mana haboona nebi agtiisa in lagu murmo lagu dooda wa qaaluu waxay yidhaaheen qaarkood baa yani yidhi maa sha'nuhu xaalkiisu muxuu yahay ahajar miyuu isku darmaday istafhimuuhu bal weydiiya qaar baa sidaa cudurkiibaa eh, xanuunkiibaa ka bato waa isku darsamo marka waa eh, mxuu aha wuxuu leeyahay isgaran maayo bal weydiiya qaar baa sidaa u maleey qaala markaasu wuxuu yihi kolkuu khilaafkoodii maqlay buu wuxuu yihi dacuunii daaya faladii ana fiihi khayr waxaan anigu ku dhex jiraa ka fiican waxaad iigu yeedhaysaan khilaafaadkiini uusiikum bihalaaثin saddex baan idinkula dardaarmayaa akhriju almushrikiina min jaziirati alcarab mushrikiinta ka bixiya jaziirat alcarab ka bixiya waajiizu lwafda binaxwi maa kuntu ujiizuhum wafdigana jaa-izo uga dhigo yani siiya hadaayo siiya sidaan wax si lamida sidaan anigu hadiyada u siin jiray qaala wasakata can haalia tii saddexaadna waa ka aamusay aw qaala fa unsiituhaa waa la ilowsiiyey ibn cabaas baale mise saciid ibnu jubayr baale waa la ilowsiiyey saddexdaasu marka kula darda baabu nahyi an yacuuda fi sadaqa inuu qofku sadaqadiisa dib ugu noqdo wuxuu baxsaday dib ugu noqdo nahyiga laga reebo can cumara bn اlkhaطaabi radi allahu canhu qaal xamaltu calىa farasin catiiqin fii sabiili اllah catiiq yani jayid faras wanaagsan ayaan nin siiyey xamaltu calayhi marka waan siiyey inuu koro oo ku dagaalamo baan u siiyey jihaadka ku galo nin baan faras wanaagsan siiyey inuu jihaadka ku galo faadaacahu saaxibuhu wuu baylihiyey ninkaan siiyey yaa baylihiyey oo aan dhaqaalaynin markaasaan waxaan arkay faraskiioo maxaa tacbaarsan baan arkay fadanantu annahu baayicuhu biruqsin waxaan u maleeyey inuu raqiisnimo ku iibinayo haddaan ka iibsado inuu qofkaasi faraska aanu danka lahayno raqiiskii iibin lahaa baan u maleeyey fasaltu rasuula اllahi sala allahu alay slam can dalik arrintaasaa nebiga weydiiyey alayh isalaatu wasalaam intaanu ku dhaqaaqin iskagama dhaqaaqine uu nebiga alayh salatu wasalaam waraystay saasay marka yeeli jireen asxaabtu nebiga alayh salaatu wasalaam wax alla waxay ku dhaqaaqayaan waxay cilmi u leeyihiinoo xukunkii sharcigiisa ay ku leeyahay garanayaan buu ahaa waxay garan waayeenna nebigay weeraysan jireen marka qofku tasarufaadkiisa inuu sharciga ilaahay ku sargooyo weeyaan oo wuxuu samaynayaba uu ogaado waxaasu sharciga wuxuu xukunkiisu ka yahay maaha inuu habajnimo isaga socdo ayb oo caadiraac iska ahaado fa qaala markaasu wuxuu yihi laa tabtachu ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatik sadaqadaadi ha ku noqonin fa ina alcaa'ida fii sadaqatihi qofka sadaqadiisa ku noqdaayo kalkalbi ay buu la mid yahay yaqii'u inqaaca uma yacuudu fii qayihim qacdiisa ku noqda saasuu la mid yahay marka wuxuu kaga mid yahay istiqbaax uu kagala mid yahay istiqbaax haweeyuu kagala mid yahay oo wax xun oo laga yaqyaqsado weeyaan bay ku tahay curfiga iyo muxuu ahaye xisiga ay ku tahay qofkii arkaay intuu qaac qacadiisu cunaya waa ka yaqyaqsanaya marka sida agtiinna ugu xun tahay xaaladdaas ugu xun tahay bay ilaah agtiisana xaaladdantada kale ugu xun tahay buu ka wada marka waa inay shay qabiix ahoo xun weeyaan wa an عن iبن عabاس رضي الله عنهma عن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal الcاa'd في hibته kالكلب yqyه ثuma yعuud في qayئه baab ayb dhowr mas'aladood ba markay arrinta aan ku jirinoo qofkii marka wuxuu sadaqaystay inuu ku noqdaayo ay u bannaan tahay mid waa midaynu soo marray ee midday dhaxal ugu soo noqota waan soo marray haweenaydii nabiga caleyhi salatu salaam weydiisay hooyaday baan jaariyad ku sadaqaystay markaas hooyaday waa dhimatay jaariyaddii maxaa ka yeelaa wuxuu ku odhan jiray nebigu alayh salatu salam wajaba ajruki waradda'a calayka almiiraas marka taas iyadu kuma jirto xadiidka nucmaan ibnu bashiir aan soo socdan isna waa sida oo kale oo waalidku wuxuu ilmihiisa siiyey isaguna waa kagala noqon kara ayb hadda kankada si hayru sharcigaba u dhacday lakin xataa mid sharciga hadday tahay kole ku tahay isagu daliil khaas u leeyahay waa ku noqon karaa man naxala bacda waladihi duna saa'iri baniihi man naxala yani acطaa qofkii wax siiyey ilmihiisa qaarkood muxuu ilmaha kagala siinin qofkii siiya can الnucmaan bni bashiiri radi allahu canهuma qaal taصadaqa calaya abii bibacdi maalihi aabbahay baa wuxuu igu sadaqaystay xoolihiisa qaarkood jaariyad buu ahaa gulaam buu ahaa beer buu ahaa intaba waa la yidhaha marka shay buu ku sadaqaystay aabihii sababtana waxaa la yidhi hooyadiis hooyadiis camra binti rawaaxa ayaa amartay oo tiri muxuaha wiilkayga waa inaad wax siisaa bahgooni buu isagu ahaayo gabdha muu la dhashay wiila keligeeday lahayd markaasay tihi wiilkayga waa inaad malkaa wax ka siisaa kolkuu siiyeyba haddana waxay tihi faqaalat ummii camra bintu rawaaxa ayaa waxay tidhi laa ardaa xataa tushhida rasuula allahi sala allahu alay slam taali noqon maayo ilaa aad rasuulkii ilaahay marag uga dhigto inaad wiilkayga wax kada siisay faاnطalaqa bi abi aabbahay baa ila soo socday ila الnabiy salى الlaه alay slam nebiga xaggiisu ila soo aaday liyushhidahu calىa sadaqatii inuu ku marageliyo sadaqadayda faqaala lahu rasuulu الlahi salى الlahu alay slam afacalta bihada afacalta hada biwaladika kullihim sidantadaa ma ku samaysay ilmahaaga oo dhan soo ilmo kale ma leed haa ilmahaaga oo dhan waxaan oo kale ma wada siisay qaala laa maa yuu qaala اtaquu اllaha wacdiluu fii أwlaadikum ilaahay ka baqo oo ilmihiina u garsoora farajaca abii faradda tilka sadaqa sadaqadaa wuu la noqday aabbahay sadaqadii marka waa inay xaaraan tahay maxaa weliba riwaayada soo socota iyo riwaayaad kale iyo baa jiro oo inuu dulmi nebiga alayh salatu slam ka dhigayo oo qaar hooyooyinkood jecel yahay kuwa kale ka jecel yahay kuwa kale ka roonaaday iyo waxay noqotaba ama wiil intuu qaar yahay qaarkoodna gabdha ay yihiin mxuahay gabdhaha uu yidhaaho muxu ahay haddaw nin ajnabi ay guursan doontaayo sida waxa u badan dhulka iyo guryihii iyo waxyaalahaas iyo laydhaha haddaw dad ajnabi ay keeni doontaa wadaad baa wadaad baa wuxuu leeyahay wadaad shaqaalaha yaga ahaa shaqaalaha kulliyada ahaa baa wuxuu lahaa toban wiil iyo dhowr gabdhood buu lahaa xoogaa loo ehiyo guri toban qol ana waa leeyahay guri toban qola buu dhisay tobankii qol buu tobankii wiilku qoray tobankii qol buu tobankii wiil ku kala qoray oo gabdhihii aan waxba ka siin markaasu gaartoona way noogaas waa xaaraan weexaasi gurigaaga la soo noqo oo ilmahaaga kolkaad dhimato dhaxalkaa qaybsada sidii sharciga ilahay ku qaybsada dhaho kula dardaarma inay muxuu ahay inay ilahay ku dhaxlaan gabdhihiina wuxuu yihi lo-daan waxaa ka siinaya neef ka siinaya yaa ka dulka gabdhahaas rag ajaanib ay guursanayaan ama qaba bahda oo maxaa waa reer hebel waa ka guurayaan aas taasaa marka ugu badan taasaa ugu darano dadka muxuu ahay guryaha iyo dhulka iyo qofkiiba isagu iskaba yaroona waxaa kale waxba uga ogol gabdhaha uu ka qadiyaa guryihi iyo dhulka iyo marka taasuna dulmi weeyaanoo marka inay muxuu ahayey isku si ilmaha wax loo siiyo weeyaan waa in la simo ilmaha can النucmaan bni bashiiri radي allahu canهuma qaal inطalaqa bi abii yaxmilunii ilaa rasuuli اllahi salى اlahu alay slam abbay ba isagoo tunka igu siida buu rasuulka ilah xaggiisa ila aaday qaala faqaala markaasu uhi ya rasuula allah ishhad anii ishhad anii qad naxaltu nucmaana kada wa kada min maali mara ka ahow inaan nucmaan maalkayga waxa iyo waxa ka siiyey faqaala kulla baniika qad naxalta mila maa naxalta nucmaan wiilashaada oo dhan ma wada siisay waxaad nucmaan siisay oo kale qaala laa qaala fa ashhid cala hada hayrii waxaa qof kale ku marag uga dhig aniga marag hayga dhigin marka inuu bannaan yahay oo qof kale marag uga dhigaya maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam zajri buu ka wadaa weliba riwaayo kale waxay tidhaha fa inii laa ashhadu calaa jawrin anu dulmi kuma marag furee marag kama ahaadee haddaad rabto qof kale marag uga dhig aniga hayga dhigin uma qaala markaasu wuxuu yhi ayasuruka an yakunuu ilayka fi lbiri siwa sawaa ma ku farxi lahayd oo ma jeclaan lahayd inay baarinimadooda si ku wada noqoto kulligood isku si ay baari kugu wada ahaadaan xadiidkii caaisha xadiid caaisha oo aynu ku qaadanay saxiix lbukhaari ba isagu wuxuu jiraa abubakr radi allahu canhu inuu wax gaara caaisha siiyey beertiisii waa kaka iska siiyey labaatan wasqamin ahayd ishriin wasqi ayuu ka siiyey caaisha marka laakiin kolkuu iyadoon weli goosanin buu dhinta laakiin goorta dambana ka dalbay inay kusoo celiso miiraaska kusoo celiso ka dalbay ayb marka caaisha wax kuwa kala siinin ayuu siiyey eh, abubakr radia allahu canhu cumarna sidaasoo kale wiilkiisii muxuu cabdullaahi wax gaara siiyey baa la yidhaahaa marka kolkaas waxaa loo qaatay dadku kolkaa ilmaha wax loo kala badinaynin waa hadday mid yihiin ixtiyaajaadkooda isku mid yihiin eh, hadduu qof u baahan yahay waxaana kuwa kale u baahnayn maalan mid guursanaya oo u baahan marka muxuu ahay wuxuu taariikhtii zawaajku iyo iskaga bixiyey in lagu caawiyo iyo ama loola guuriyo oo guri iyo la siiyo iyo sidaasoo kale guri uu degay iyo kuwaasoo kale marka iyaga kuma jiraano wiil walbaba guri marka hala siiya mid yaroo dibla hadda iyo nin guursanayo reer yeelanayo kuwaas marka isku mid ma aha haddii xagga maay mazaaya diiniya ay ku kala soocan yihiin oo midkood uu masiya diiniya oo yani xaqiiqiya uu leeyahay sida caaisha oo kale iyadana marka waa inay inay bannaan tahay saasaa laga fahmay marka labadaas khaliifa tasarufkoodii baabun fi rajuli yucmiru rajula cumraa cumradana waataynu sheegnay waa inuu yidhaha intaad nooshahayba waxaa ku siiyey ruqbaana waa la yidhahaa cumraana waa la yidhaahaa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alيyه waslama qaal ayumaa rajulin acmara cumraa qof alla acmara rajulan cumraa qof alla qofkii cumri siiya yani intaad nooshahay baan ku siiyey rajul ku yidhaaha nin kale ku yidhaaha lahu walicaqibihi isaga iyo iyo durriyadiisa ay usugnaanaysa yani waxaan ku shaygaas waan ku siiyey intaad nooshahay baan ku siiyey haddii uu yidhaaho intuu nool yahay kuma gaabnaanaysee waxay noqonaysaa hibo kaamil ahoo hadhowna laga dhaxlaayo oo kiin mxuu ahay bixiyey dib dambe ugu soo noqon mayso faqaala faqaala yidhaaha ayumaa rajulin acmara rajulan cumraa lahu walicaqibihi qofkii nin shay cumri siiya isaga iyo ubadkiisa cumri siiya faqaala yidhaaha acطaytukaha waan ku siiyey wacaqibika iyo duriyadaadaan siiyey maa baqiya minkum axadun intuu qof idinkaa nool yahayba fa inahaa liman ucطiyahaa wa caqibihi qofkii la siiyey iyo caqibkiisa u ayb siiqadan marka fiiriya haddii uu yidhaaho weeyaan adi iyo ubadkaagaan idin siiy wax idinka nool yahay ayb isagii iyo caqibkiisaa leh wa inahaa laa tarjicu ilaa saaxibihaa saaxibkeedii u noqon mayso xataa hadday duriyadiisii hadday cirib go'do oo hal jiil iyo laba jiil ee ka dambe ay cidhib go'do dib uma soo noqonayso warafadiisa kale ee qaraabadiisa kale baa sii dhexlaysa walaalihii iyo ilmo adeeradii min ajli annahu acطىa caطaءa waqacat fiihi اlmawaariث waxaynu ugu soo noqonayna inuu bixiyey muxuu ahaye hibo oo miraadkii uu ku dhacayo in la dhexlaayo inay noqoto ayb kolka fiiriya marka tan waxaa weeyaan waa haddii uu ku qaydo uu yidhaaho laka waliduriyatik amaa haddii uu yidhaaho mx acmartuka haada ama haadaa laka maa baqiita oo kolkaa ama uu ku darabo fain midta fahiya lii sidaa uu yidhaho marka inaan lamid ahayn ayuu xadiidkan kadu keenayaa marka qeybkiisaas xadiidka soo socda can jaabir bni cabd illaahi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi salى allahu aleyh waslm amsikuu calaykum amwaalakum walaa tufsiduuha xoolihiinna hayso haiska haiska fasaadinina fainahu oo cumraan ku bixinayna ha dhihina oo hadhowbay noo soo noqonaysaa idinkoo caqiidaynaya inay idiin soo noqonayso se ha yeelina ee maalkiinna haysta haddaydaan rabin inaad hibo kaamila u bixisaan iska haysta fainahu man ucmira cumraa fahiya liladii ucmirahaa xayan wa mayitan walicaqibihi waxay u sugnaatay qofkii la siiyey bay u sugnaatay intuu nool yahay iyo kolkuu dhintaba iyo duriyadiisii caqibkiisii yani farciisii marka riwaayadan kad waa ilaaqday riwaayadii horena waa qayday riwaayadii horaa qaydaysa oo keenaysa inuu yahay marka la yidhaaho taan soo noqonaynin ay tahay marka la yidhaaho haadaa laka walicaqibika sidaas ama haddii la yidhaaho haadaa laka keliya la yidhaaho ama haadaa laka maa xayiita sidaa la yidhaaho haadaa laka maa xayiita fain midta fa hiya lii sidaa la yidhaha marka inaan la mid ahayn baabun laa yaris kitaabu alfaraa'id alfaraa'id waa jamcu fariida fariidana min alfardi baa laga keeno bimacna ataqdiir waalqaطc waxa la gooyo ee la qadaro xad loo yeelo iyaa fardi lagu magacaabo luqada marka sharcigana faraa'id waxaa laga wadaa muxuu ahay laba macna labadaba lagu idaaqayo mid eh, dhaxalka oo dhan faraaid waa laydhaha marka hadda kaasaa laga wadaa kitaabu lfaraaid yani kitaabu lmawaariid dhaxalkii weeyaan eh, macno kaloo gaaran waa leeyaho miiraaska nooc ka oo dhaxalka eh, muxuu ahay nasiib muxadada qofku uu ka qaadanayo kaasaa fariida waa lagu magacaabaa midka kalena tacsiib baa lagu magacaaba wax muxadada aan qofku ku dhexlayn baabun laa yarisu lmuslimu lkaafira walaa yarisu lkaafiru lmuslim muslimku gaal ma dhexlaayo gaalkuna muslim ma dhexlaayo can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal laa yariu lkaafiru muslima laa yariu lmuslimu lkaafir walaa yariu lkaafiru lmuslim muslimkuna gaal ma dhexlaayo gaalkuna muslim ma dhexlaayo markays isma dhexlaayaan ayb muslimka iyo gaalku markay isma dhexlaayaan laakiin gaalada intooda kale ma isdhexlaayaan mise isma dhexlaayaan gaalada iyagu ma isdhexlayaan mise isma dhexlaayaan ayb axaadii waxaa jira xadiid odhanaya inayna laba qof oo laba kala diimoodii ayna isdhexlaynin laa yatawaarasu ahlu millatayni shatta waxaa jira xadiid kaloo isaga laga qaadanaya gaaladu kulligood inay isku wada diin keliya ay wada yihiin laga qaadanayaana waa jira marka waxaa weeyaan jumhuur lculamaa waxay leeyihiin gaaladu naftoodu labadii laba diinood kale isma dhexlaayaan oo yahuudigu ma dhexlayo nasraaniga nasraaniguna ma dhexlayo yahuudiga ayib mushrikiintuna waa sida oo kale mushrikiintu ma dhexlaayaan ahlukitaabka kitaabka iyo mushrikiintu isma dhexlaayaan shuuciga iyo mushrika caadiga marka waa inayna isdhexlayn qoladii marka iyagu isku diinihiba iyagun baa dhexdooda isdhexlaaya bab alxiqu lfaraa'ida biahliha can ibni cabaasin radia allahu canhuma eh, an ibni cabaas can rasuuli llahi sala allahu alay slam qaal alxiqu haleeshiiya oo yani siiya alfaraa'ida faraa'iduna waa jamcu fariida weeyaan hadda marka waxaa laga wadaa waa nasiibka muxadadka ah ee qaybta gaarka ah ee qofka uu leeyahay nisbada ku xadidan ee nuska iyo rubuca iyo huludka iyo goyaalkaasa siiya an marka qofku kolkuu dhinto dadka dhexlaya waa laba nooc midun qaar waxaa la yidhaha ahlu fardi baa la yidhaaha oo nasiib muxadaday leeyihiin qaarna qaarna waxaa la yidhaha casabaa la yidhaahay oo nasiib muxadada male marka labadooda waxaa lagu horreysiinaya horta waxaa loo bixinaya kuwii ahlu faradka ahaa ee nasiibka muxadadka a lahaa ee waxoodii loo bixinayaa oo la siinaya hadduu wax soo haro iyo marka kuwa eh, ahlu tacsiibka leeyihiin markaasuu leeyahay alxiqu lfaraa'ida biahliha faradyaalka dadkoodii siiya dadkii faradka lahaa siiya oo qofkii baa nasiib muxadada kitaabka ilaah uu sheegay siiya famaa tarakat alfaraa'id faradyaalku waxay ka tagaan ee hambeeyaan faliwlaa rajulin yani liaqrabi rajulin ninka ugu dhowbaale dakarin lab dakar intaas waa bedel min min rajul rajul rajul inta la sheegay baa marka laga sii bedelay maxaa dakar laga bedelay waxaa looga bedelayaa rajulka waxaa lagu magacaaba midka ninka baaliqa lagu magacaaba marka sabiga rajul lama yidhaaho marka sabigu inaan wax dhexlaynin yaan loo qaadanin daraaddeed ayaa dakar marka eh, dakar loogu daray oo marka isagoo la yidhi buu ka dhigan yahay faliawlaa dakarin mid la ka ugu sokeeya baa leh rajul weyn ha aada ama sabi yar baabu miiraati lkalaala kalaaladana marka waxaa la yidhaahaa qofkan waalid iyo walad toona aan ahayn ee waalidka ah kalaala waa la yidhaahaa qofka muwariska ana waa la yidhaahaa ee qofka dhexlaya aanu ahayn walad isagu aan ka tegin walad iyo waalidkoon aan ka dhexlina waa la yidhaahaa irsiga nooca naftiisana waa la yidhaahaa marka saddexdaba kalaala waa lagu magacaabaa kalaala marka siduu sayidina abubakr allahu canhu uu ku fasiray waxaa weeyaan man laysa biwaladin walaa waalid waalidka aan walad iyo waalidka ahayn walaalka iyo maalan adeerka iyo kuyaalkaas yaa kalaala la yidhaahaa can jaabir bni cabd illaahi radi allahu canhuma qaal dakla calaya rasuul llahi salى اllahu alayh waslama wa ana maryadu laa acqil anigoo jirana wax garanaynin miyir la buu ii yimid rasuulka ilaahay fatawada'a waa weyse qaatay fasaba calaya min waduu'ihi biyihii ku weysaystay buu igu shubay facaqaltu waan miyirsaday faqultu markaasaan waxu ya yaa rasuula allah inamaa yarisunii kalaalatun inamaa yarisunii waxauni dhexlaaya kalaalatun kalaala i dhexlaysa kalaaladu waxaa weeyaan waa waaridka waaridka weeyaan aan ilmi iyo waalidna aan ahayn jaabir kolkaas ilmina ma dhalin aabihina waa kii dhintayba fanazlat markaasi waxay soo degtay aayat lmiiraas aayat lmiiraas baa soo degtay aayat lmiiraaskaasu tay ahayd صaxiix الbukhaari riwaayadiisu waa tay ahayd muxuu ahay yuusiikum allahu fi awlaadikum lidakari misl xad linsayn riwaayadan toona si kale sheegi doonta tanaana munaasib u ah xaalada jaabir tanaa munaasib u ah midan hadda soo socda qultu limuxamed ibni lmunkadir jaabir ka wariyey baa waxaan ku idhi yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala qaala haakada unzilat saasaa lagu soo dejiya aayaddaasay ahayd aayadda suuratu nisaa ugu dambaysa taasay ahayd yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala ila kalaal u ahaayo kalaal weydiiyeyn uu weydiiyey ilmihiisa say u dhexlaayaan ma weydiinin laakiin aayaddaas kale ee iyadu suuratu nisa awaaisheeda ku jirta labada aayadood yusiikum allahu iyo walakum nisu ma tarak labada aayadoode kow iyo toban iyo labaiyo toban oo kale ah iyo waxay kusoo degeen sacd ibni rabiic gabdhihiisay kusoo degeen وعn macdan bn abi طلxةa أna cmر bn الخطاabi radي allahu عanhu haطba ywma jumعة maalin jumco ayuu khudbeeyey cumar radia allahu canhu fadakara nabiy allahi sala allahu alayh wasalam wadakara abaa bakrin radi allahu canhu dakara nabiy allahi sala allahu alayh wasalam wadakara abaabakrin bakrin nebigi iyo abuubakri buu ka waran khudbadantada mar horena waynu soo marray ayib kolkii muxuu aha uu xuyooday wiyadii uu ka fahmay inay ajashiisii timid khudbadii u jeediyey weeyaan uma qaala markaasu wuxuu yidhi innii laa adacu bacdii shayئa ahama cindii min alkalaala wma raajactu rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama fi shayءin ma raajactuhu fi اlkalaala wma aglada lii fi shayءin ma aglada fiihi yani fi اlkalaala xatىa طacna biisbacihi fi sadrii wa qaala ya cumar alaa takfiika aayaة الsayf alati fi aakhiri suurati الnisa sayf bay soo degtay markaa saas aayatu sayf ugu magacaabay wainii in acish haddaan noolaado cumar baa leh aqdi fiiha biqadiyatin yaqdi biha man yaqra'u lqur'aana waman laa yaqra'u lqur'aan qadiyo caam ahoo shaa'ic noqoto oo qof weliba uu fahmo qofkii qur'aanka yaqaana qof kaleba uu fahmo yaan xukumi doonaa khudbada marka iyadoo inta ka dheer bayna soo martay xaggii hore kitaab janais baabu baabu baabun aakhar baabu aakhirin aakhiri aayatin naزlat aayat lkalaala aayad soo degtay inay ahayd aayat lkalaala waa aayad miiraaska ku saabsan tii soo degtay ba aayat lkalaala ee maaha aakhiru aayatin naزlat cala liطlaaq maaha can ilbaraaءi bni caazib radi allahu canhuma ana aakhira aaya ana aakhira suurati naزlat taama suuraة الtawba wa ana aakhira aayatin unzilat aayat lkalaala suurad kaamila soo degtana waxay ugu dambeysay suuratu tawba waatii ay kusoo degtay qaswatu tabuk markii laga soo noqday iyo intii dhexda lagu soo jirayba qaarkeedna soo degeen aayad soo degtana waxay ugu dambeysay aayatulkalaala ayb aayatulkalaala waa binisbati laayat aayaati almawaariid ee aakhiru aaya ay tahay jaabirna isaguna wuxuu odhan jiray aayad soo degtay waxaa ugu dambeysay aayat dayn ugu dambaysay ayuu odhan jiray isaguna waa binisbati mxuahayey liduyuun wixii daynta ku saabsan aayaddii dheereed maxay suurat albaqara ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin ilaa ajali musamma aayadahaas ugu dambe aayaddaas ugu dambeeya odhan jiray lakin aakhiru aayati naزlat fi lqur'an cala wajhi liطlaaq waxa weeyaan qawluhu tacala wاtaquu yawma turjacuuna fihi ilى allah uma twafaa kulu nafsin ma kasabat aayaddaasa marka ugu dambaysay sida xaqiiqada ee raajixa ilaa toban qowl iyagu dee jalaal suyuuti ku sheegaa kitaabkiisan la yidhaha al-itqaan fi culumi اlqur'aan marka qowlkaasaan ugu raajaysan khilaafada waa jirjiraan lakin taasa ugu raajaysan amaa qowlkan mashhuurka ee hadda marka gaar ahaan muxuu ahaayey dhalinyarada madaarisa iyo ay aada iyadu hortooda shaaciba ugu ah ay ugu wacan tahay in muxuaha kitaab kitaabka muqararka ee tanawiyada masr ku qariran baa sidaas dhigaya isaguna wuxuu kasoo qaatay kitaab moxamed alkhudari bekin in la yidhaah qoray oo la yidhaaho taarikhu tashriic alislaami oo aayaddan sheegaysa inay tahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii taas waa qowl marjuuxa w maaha aayaddaas aayad soo degtay maaha aayaddaas waa kaynu kusoo marray cumar inuu ahay yidhi waxay soo degtay yowma carafay soo degtay yowma carafana marka nebiga alayh salatu slam xagaa muddo uu sii noolaayo aayado iyo suurado kaamilihiyabaa dabadeed soo degayba baabu man taraka maalan faliwarahatihi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslama kana kana yu'taa birajuli اlmayiti calayhi dayn waxaa loo keeni jiray nin dhintay baa loo keeni jiro oo muxuaha dayni ku jirto inuu ku tukadaa lagu keeni jiray fayas'alu wuxuu weydiin jiray hal taraka lidaynihi min qadaa dayntiisan wax lagu guda ma uga tegey fain xudita annahu taraka wafaa'an wax lagu guday inuu uga tegay haddii loo sheego sallaa calayhi waa ku tukanaayey wa ilaa haddii kalese qaala salluu calaa saaxibikum ku tukada saaxiibkiina odhan jiray isagoo kuma tukan jirin ayb kolkaasu marka markii hore falamaa fataxa allahu calayhi alfutuux kolkii futuuxaadkii ilaahay u furay ee muxuu ahay gacantiisa maal soo galay nebiga alayh salaatu wasalaam qanaa'imtii gacantiisa soo gashay uu wuxuu yidhi ana awlaa bilmu'miniina min anfusihim mu'miniinta adaan anaa naftooda kaga xaq leh faman tuwufiya qofkii dhinto wa calayhi daynun fa facalaya qadaa'uhu dushayda weeye guditaankiisu anaa ka bixinaya waman taraka maalan faliwarahatihi qofkii xoole ka tagana warahadiisa leh oo iyaga dhexlaaya qofkii dayn ka taga ama carruur iyo dayaac iyo waxaa ka tagana aniga dushayda weeye kitaabu lwaqfi baabun الوقف للأصل والصدقة بالغلة galladana marka waxaa laga wadaa waxa ka soo baxa dhulka waxaa faa'iidaya ka yimaadana in la sadaqaysto muxuu ahaay caynteediina mawquuf laga dhigo yani maxbuus laga dhigo oo qofna aanu milki gaara ulahayn waqfiga marka macnihiisu waa sida waa in shayga cayntiisii milkii mxuu ahaay mucayana aanu noqonin oo manfacadiisiina si loo bixinayo la sheego oo sadaqo laga dhigo oo jahan mucayana lagaga dhigo can ibni cumara radia allahu canhuma qaal asaaba cumaru radia allahu canhu ardan bikhaybar dhul buu khaybar ka helay cumar radia allahu canhu faata nabiya sala allahu alayhi wasalama yasta'miruhu fiiha isagoo kala tashanaya dhulkaas si uu u galo ayuu mxuaha nebiga u yimid cmar radi allahu canhu faqaala rasuulu lahi sal la alay faqaala markaasuu yhi ya rasuula allah inii asabtu ardan bkhaybar lam usib maalan qatu huwa anfasu cindii minhu khaybar baan dhul ka helay aanan maal agtayda kaga fiican weligay aanan helin famaa ta'murunii fiihi maxaad ifaraysaa dhulkaasee inaanu galaad ifaraysaa qaala in shita xabasta aslaha haddaad doonto asalkeeda joojinaysa mawquuf ka dhigaysaa wataصadaqta biha yani biallatiha nafcigeeda ka soo baxana waa sadaqaysanaysaa qaala fatasadaqa biha cumar cumar baa sadaqaystay oo shuruudeediina sidan ka dhigay anahu laa yubaacu asluhaa walaa annahu laa yubaacu asluha walaa yubtaac yani laa yushtarac asalkeedii inaan la iibinaynin lana iibsanaynin walaa yuurasu walaa yuuhab aan lana dhaxlaynin lana bixinaynin qaala fatasadaqa biha cumar jihadu ku sadaqaystayna waa kun fi lfuqaraa'i wa fi lqurbaa yani qaraabadiisa wa fi riqaab fi faki riqaab yani faku riqaabkaasna marka faku lasra waa noqonaya cidqu lcabiidina waa noqonaya dadka mx kuwa mukaatabiinta musaacadadooda wa fii sabiili اllah wabni sabiil wاdayf intaasu ku sadaqaysa marka laa junaaxa calaa man waliyaha qofka maamula ee mas-uulka ka ah dhulkaas dembi kama haysto an yaakula minha bilmacruuf inuu si macquula wax uga cuno muxuu ahay uga masruufto dhib kama haysto ow yuطcima sadiiqan ama saaxiibkiisa uu wax ka siiyo saaxiibkiisa marka ugu yimid salaad ugu yimid beerta dhexdeedii ugu yimid iyo inuu midhaheediiyo wax uga soo guro ama alkintaal wax ka siiyo dhib kama haysto hayra mutamawilin fiihi yani hayra mutakidin minhu maal isagoon maal ka dhaqanaynin isagoon maal ka dhaqanaynin ee cunto uun iyo arbax iyo wax sidaasa un muxuu ahayey intifaacaya qofkii maamulayaayo isaga ka shaqaynayaayo inuu isaga uga intifaacsado dhib dembi kama haysto baab ma yalxaqu اlinsaana hawaabuhu bacdahu shayga uu ka daba imaanayo hawaabkiisu ka daba imaanayo qofku markuu dhinto isagoo oo dhintay shay adduunyada jooga hawaabkiisa u soconayo عn abi hurayrata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal إida maata اlinsaanu inqaطca camaluh inqaطca canhu camaluhu ila min halaaث insaanku markuu dhinto waa camalkiisii waa ka go-aa ilaa saddex mooyaane saddex xaggoodun buu camalkiisii uga soconaya sadaqatun jaariya sadaqad socota wuxuu sadaqaystay oo cayntiisii weli ay joogto oo nafcigiisii u socdo aw cilmin yuntafacu bihi cilmi lagu intifaacayo cilmi uu dadka baray oo lagu intifaacayo ama mu alifay ama dadka u sheegay oo dadkii marka dad qof usii sheegayo oo nima jiilba jiil kasii dhexlaayo intiiba cilmigii uu dadkaas baray uu joogay lagu intifaacayaba kitaabkii u alifay la aqrisanayaba waa u socdaa ajirkiisii aw waladin saalixin yadcuu lahu saalixana yani muslim baa laga wadaa ilmo muslimahoo usoo ducaynaya ilmo muslimahoo usoo ducaynaya ilah aabbaha unaxariis sadaqo u bixinayo kolkuu tukadaba usoo ducaynaya isna waa sadaqo camal u socda weeyaan baabu sadaqati caman maata walam yuusi sadaqada laga bixiyo qof dhintay oo aan dardaarmin fiihi xadiidu caaishata radi allahu canha waqad taqadama fii baabi zaka baabkan marka waxaa ku saabsan xadiidkii caaisha aynu soo marray ninkii muxuu ahaay sacd ibn sacd ibni cubaada odhan jiray hooyaday fajci u dhimatay o mayna dardaarmin hadday xilli ka dhisa inay dardaarmi lahayd baan u malaynayaa maanfacaya haddaan sadaqa ka baxyo uu nebigu alayh isalaatu wasalaam haye kitaabu nudur annudur jamcu nadrin baabun baabu lwafaa'i binnadri ida kana fi طaacati illah oofinta la oofiye nadarkii la oofiye haddii uu wax taaca uu yahay can ibni cumara radi allahu canhuma ana cumara bna alkhaطaabi radia allahu canhu sa'ala rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam wa huwa biljiciraana isagoo jiciraano jooga buu wuxuu weydiiyey meeshii amwaashii khanaa'imtii xunayn lagu qaybiyey isagoo halkaa jooga buu cumar eh, nebigu wuxuu weydiiyey bacda an rajaca min aaif intuu طaa'if ka soo noqday kadambo faqaala yaa rasuul allah inii nadartu fi ljaahiliyati an actakifa yowma fi lmasjid اlxaraam kayfa tara waxaan ku nadray jaahilgii baan waxaan ku nadray inaan maalin ku ictikaafo eh, masjid alxaraam ku ictikaafo seed u arkaysaa eeliya riwaayadanu yowman baylaad riwaayadii bukhaarina maxay ahayd leyla leylatan bay ayb marka yoomka leyl isku jira inay ahayd baa marka suurowda ayb ama yoomka laga wado bimacnaa mujarad waqti lan yoomka macnahaasna waa yeeshaa lakin riwaayat lbukhaari waxay ahayd leylatan habeen baan ku ina fakayfa taraa sead arkaysaa faqaala idhab faactakif yowman tag oo maalin ictikaaf qaala wakaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qad acطaahu jaariyatan min alkhumus khumuskii buu jaariyad ka siiyey nebigu alayh salaatu wasalaam falama اctakafa rasuulu llahi falama actaqa rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam sabaaya annaas dadkii muxuu ahay sabyigoodii markuu hawaazin sabyigoodii markuu xoreeyey nebigu alayh الsalaatu wasalaam nimankii markay soo islaameen mushrikiinta ahaa ee maalka iyo xoolaha lahaa ee erge ugu yimaadeen isagoo la qaybiyey maalkiina la qaybiyey uu nebigu alayhi salaatu wasalaam nimankii khiyaar geliye wuxuu yidhi hadalka ka runta aan ugu jeclahay kala doorta maalkiinni iyo dadkiinni kala doorta waan idin sugay midaan idin sugayo waa idinkaa imaan waaye maalkiis hadda waan wixii waan kala qaybiyey ma xoolihiinni aad dooranaysaa laydin soo celiyaa mise dadkiinni baa laydin soo celiyaa markaasay dadkii doorteen markaasuu nebigu alayhi salaatu wasalaam dadkii eh, asxaabtiisii ula hadlay oo nimankii walaalihiina waa soo islaameen sidaasoo dadkoodii marka inaan u celiyaan doorteen markaas iyaguna ku waafaqeeno dadkii dadkoodii qof waliba wixii uu helay uu soo celiyey markuu marka nebigu alayhi salaatu wasalaam sabaayadii sidaa uu xoreeyey samca cmar bn الkhaطaabi radي allahu canhu aswaatahum dhadhawaaqoodii buu maqlay yaquuluuna iyaga oo leh actaqanaa rasuulu lahi salى اlahu alay slam iyagoo faraxsana shawaaricda orordaaya oo dhadhawaaqaya buu maqlay cumar isagoo masjidkii ku jira markaasuu yidhi ma haada dhadhawaaqaasu muxuu yahay wiilkiisa cabdullaahi buu weydiinaya faqaaluu markaasi waxay dhaheen actaqa rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam sabaaya annaas dadkii sabyigoodii buu rasuulka faqaala cumar cumar baa wuxuu yidhi yaa cabd allah idhab ilaa tilka aljaariyati fahalli sabiilahaa jaariyaddii iyada ahydna u tago oo sii daa baabu lamri biqadaa'i nadri oofinta nadarka la oofiye ee la gudo amarka la ysfaray can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal istaftaa sacdu bnu cubaadata rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam fii nadrin kana calaa ummihi sacad ibnu cubaada ayaa rasuulka ilaahay wuxuu weydiiyey nadar hooyadii muxuu ay qabtay uufiyad oy dhimatay qabla an taqdiha intayna gudin fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam iqdihi canha ka bixi aduu ka gud marka waalidka wixii ku nadray kolkii uu dhinto kadamba waa loo gudaya waalid keliya marka inaanu kuqaasahayna waa suurowdaaye qariibka oo dhan ama mxu ah, saaxiibka o dhan laga bixinayo si deyntiiba looga bixinayo aynu soo marka waa waxyaalaha mustafnaadka ahee laga soo reebayo aayaddii ilaahay marka uu leeyahay eh, laysa lilinsaani ilaa maa saca aayadii sharcigu uu kusoo aroray nusuus gaar ee kusoo arortay inuu qofku camal aan isagu shaqaysanin oo qof kale sameeyey uu anfacayo wixii nas gaari kusoo arooray aayaddaa cumuumkeeda nafigiisa waa kasoo haraysa baabun fi man nadara an yamshiya ila alkacba inuu kacbada u socdo oo yani uu lugeeyo oo uu ku xajiyo lug ku xajiyo qofkii ku nadra can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu annahu qaala nadarat uktii an tamshiya ilaa bayt illaahi xaafiya walaashay baa waxay ku nadartay inay kacbada u lugayso iyadoo kabala fa amaratnii an astaftiya laha rasuula allahi sala allahu alayh wasalam fastaftaytuhu faqaala litamshi waltarkab hana socoto hana lugayso hana lugayso hana hana korto marka waxaa weeyaan hadduu bacd almasaafa uu lugeeyo khalaas waa nadarki waa kaga dhacaya inaan lugeeyo kacbada u lugeeyo hadduu yidhaaho daruuri ma aha inuu masaafadaasoo dhan ku gooyo lu ku gooyo ma وعn أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ra'ىa رaجuلا يuhaadىa bayna bnayhi wuxuu arkay nin la waldaaminayo labadiisa inaan dhexdooda labada garba kala hayaanoo la waldaaminayaan buu arkay faqaala markaasu wuxuu yihi ma baalu haada maxay tahay kan xaaladiisu qaaluu nadara an yamshi inuu lugeeyo buu ku nadray da'weynna waa ahaayo markaas socodkii kariba qaala markaasu wuxuu yidhi ina allaha caza wajal can tacdiibi hada nafsahu laganiyun ilaahay waa ka deeqtoon yahay cadibidda kanu naftiisa cadaabaya waa ka deeqtoon yahay faamarahu an yarkab inuu koro wuu faray nebigu alayh salaatu wasalaam marka lamana sheegin inuu faray kafaara inuu inuu kafaaro baxsado inuu farayna lama sheegin marka wax faa'iido oo ku jira ma jirto inuu qofku isdhibo oo muxuu ahaaye isagoo tacdiib aan ilaahay saarin uu isa saaro hadduu wax khayra ku nadro haha sameeyo haddiise uu ku nadro wuxuu isaga dhib u ah laakiin aan wax cibaado aan ahayn waxba waa inaan oofinayn baabu الnahyi can الnadri waأnnahu laa yaruddu shayئa inuuna qadaha ilahay waxba ka taraynin oo laga fiican yahay in la nadro sidiisaba oo laga fiican yahay can ibni cumara radi allahu canhuma can الnabiy salى اllahu alayhi wasalam anahu nahaa can الnadri waqaal inahu laa ya'tii bkhayrin wax lama yimaado wax faa'iide oo nadarka uu keenayo ma jiro waxaan alla kuu qadarin ma keeno kolkaad leedahay haddii ilaahay cudurkan iga caafiyo haddaan imtixaankeeda ku najaxo hadday shaqa ii soo baxdo waxaasaan siinayaa oo wixiina aad helayso ma aha inaad muxuaha nadarkaas uu kuu keenay maaha wax kollayba aad heli lahayd buu ahaa wainamaa yustakraju bihi min albakiil bakiilka un baa wax lagagala soo baxay qof wax aanu baxsadeen unbaa lagagala soo baxayo markuu intuu isagu islaazimiyo waajib ay ku noqoto oo marka wixii la siin lahaa uu helo uu markaas ay waajib ku noqonaysaa wixii inuu bixiyo oo shay daacaho si kale aanu ku bixiyeen unbaa lagaga soo saarayaa mooyaane wax faa'iidaho yalo imaanaysaa ma jirto marka waa in la iska daaya baa ka fiican badan balse haddii la nadro wixii lagu nadrayna wax cibaada uu yahay waa in la oofiyaa wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alay slam qaal ina الnadra laa yuqaribu min ibni aadama shayئa lam yakun illahu qadarahu lah nadarku inuu ibni aadamka uma soo dhoweeyo wax aanu alla u qadarin walakina nadra yuwaafiqu lqadar nadarkaa qadarkii waafaqaya wuxuu kollayba dhici lahaa buu waafaqaya fayukriju bidalika min albakiili ma lam yakun albakiilu yuriidu an yukrija ilah wuxuu kaga soo bixinaya bakiilka walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh